bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilahi rabi lcaalamiin wsala allah wslama calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu <clears throat> qaala alimaamu nawowiy raximahu llahu tacaala baabu adkaarihi cinda iraadatihi alkhuruuja min beytih baabu bayaani adkaarihi adkaartiisii caddaynteediibuu u baab yahay cinda iraadatihi doonistiisa agteeda alkhuruuja bixitaan uu doono min beytihi gurigiisana uu ka baxo marka uu gurigiisa ka baxaayo adkaarta oo akhrisanayo ayuu u baab yahay baabkan <clears throat> yustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa cinda iraadatihi rabitaankiisa agteeda alkhuruuja uu rabo bixid an yusalliya inuu tukado ragcatayni laba ragco lixadiidi lmuqatami bni lmiqdaam alsaxaabiyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ll ly slama qaal maa khallafa axadun qof ma reebin cinda ahlihi ehelkiisa agtooda kuma reebo afdala wax ka fiican oo ka fadli badan min rakcatayn laba ragco oo yarkacuhumaa ou rukuucayo cindahum iyaga agtooda xiina markii yuriidu ou doonayo safaran safar marku rabo rawaahu abaraaniyu abaraani ayaa xadiidka wariyey meeshaan marka xadiidkan ibnu xajar waxa uu yidhi mu-aakhadaad inuu leeyahay ayuu sheegayo qaala alxaafidu fii hada almowdici ciddatu mu-aakhadaad meeshan waxa uu yihi mu-aakhadaad badan bay leedahay ayb axadihaa tan ugu horeyso qowluhu waxaa weeyaan almuqaam uu yiri id huwa bikhatihi imaamu nawowi fartiisa ayuu wuxuu ku yahay id huwa bikhatihi fartiisa wuxuu ku dhigay bimiimin huma qaafin huma taa-in ayuu yiri muhmalatin la dhibic tiray mushadadatin la shaday uma miim miim baa markaa ka bacdi huma miimin muqatam ayuu dabdiyey eh, alimaamu nawowi wahuwa sahwun weeyaan buu yiri waa sahwi nasha-a ka dhashay can tasxiifin tasxiif ka yimid inamaa huwa almucim weyaan muqaam maaha waa mucim bisukuuni اtaai wa kasri اlcayni taas waa wahmi thaaniha wahmiga labaad qowluhu asaxaabiy uu yiri waay inamaa huwa asancaaniyu waa meeshaas saxaabi ma waa sancaani bisaadin huma nuunin saakinatin huma caynin muhmalatin wabacda alalifi nuunin ayaa ah bacda alalifi nuunun nisbatan ilaa sancaai dimashqa waqiila bal ilaa sancaai ilyamanna waa layiri kaana biha huma taxawala ila shaam ayuu u wareegay wa kaana fii casri sigaari saxaabati saxaabadii yaryareyd oo da ahaan yarayd markay noolaayeen waqtigoodii ayuu jiray ayb ka mujaahid walxasan oo kale wuxuu yidhi walam yahbut lahu samaacun min saxaabiyin wax saxaabi inuu ka maqlayna ma sugnaanin bal arsalahu can bacdihim saxaabada qaarkood ayuu ka irsaaliyey wa jullu riwaayatihi riwaayadiisa badankeedna can itaabiciinuu ka wariyaa ka mujaahidin walxasan oo kale waqad jamaca abaraaniyu axaadiidahu lmawsuulata abaraani axaadiidtiisa mawsuulada ayuu jamciyey fii tarjamatihi min musnadi shaamiyiina wa qaala fii akharihana badankeed waxa uu ku yidhi almucimu bnu lmiqdaam alsancaaniy ayuu yihi kamaa dabadtuhu saan dabdiyey wasayaأtii fi lbaabi aladi bacda hada lilmucimi bni lmiqdaam almadkuur xadiidun ayaa u imaan doono min riwaayatihi can mujaahid uu ka warinayo haaliuhaa wahmiga kiisa saddexaad qowluhu rawaahu طabaraaniy yatabaadaru minhu waxaa soo degdegayso warkaas yatabaadaru minhu maca qowlihi aلصaxaabiyina lala qabo isagoo saxaabi soo yiri haddana rawaahu طabaraaniyuna ou iطlaaqay waxaa soo degdegaysa buu leeyahay ana almuraada almucjam اlkabiir inuu yahay abaraani mucjam lkabiirka inuu kusoo saaray liabaraaniy alladii huwa musnadu saxaabati kaasoo musnadu saxaaba ah oo axaadiidta saxaabada ayuu ku wariyayo musnadada ah walaysa hada alxadiidu fiihi kuma jiro bal huwa fii kitaabi almanaasik ayuu ku wariyey litabaraaniyi uu leeyahay waakhrajahu bnu casaakir fii tarjamati lmudcim bni lmiqdaam asancaani ayuu xadiidka kusoo saaray min taariikhihi alkabiir fadakara xaalahu wamashaayikhahu waruwaata canhu wa taariikha wafaatihi waman wahaqahu waahnaa calayhi wa asnada jumlatan min axaadiidihi ayuu sheegay minhaa hada alxadiid ayaa ka mid ahaa bicaynihi wasanaduhu mucdalun ow mursalun in habata lahu saxaabun samaacun min saxaabiyin haddiiba uu u sugnaado waqad nabaha calaa maa dakarnaahu min altasxiixi wagayrihi ashaykhu almuxadisu zaynuddiin alqurashi addimashqi fi ma qara'tuhu bikhatihi fi haamishi takhriiji axaadiid alixyaa ciraaqi lishaykhin alciraaqiyi uu leeyahaa waaqarahu calaa dalika wabalaganii can ilxaafid zayniddiin ibni rajab albaqdaadi nasiili dimashqa anahu nabaha calaa dalika aydan inuu ku baraarujiyey intaanoo faa-iido ayaa ku jirta marka awhaamtaa saddexda ah ayuu ibnu xajar sheegay marka meeshaa marka almuqatam maahane waa almucim saxaabiga meeshaan waa asancaani ee saxaabi ma aha xadiidkuna xadiid dacfi oo ku jira weeyaan oo abaraanina waxaa soo degdegaysa marka rawaahu abaraaniyo layiraha mucjamulkabiirka inuu ku wariyey kaasaa saxaabada axaadiistooda u gaar ah marka mana ahan sidaas qaala bacdu asxaabina asxaabteenna qaarkood waxa ay yidhaahdeen yustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaqra-a inuu aqriyo fil uulaa labadaas ragcadeeda hore minhumaa labadaa ragca ka mida bacda alfaatixati faatixada ka bacdi qul yaa ayuha alkaafiruun wafi thaaniyati tan labaadna qul huwa allaahu axad wa qaala bacduhum qaarkood waxay yidhaahdeen yaqra'u fi lulaa midda hore wuxuu ku aqrinayaa bacda alfaatixati qul acuudu birabbi alfalaq wafi thaaniyatina qul acuudu birabbi annaas waidaa sallama hadduu salaamo noqsadana qara'a aayata alkursiyi ayuu aqrinayaa faqad jaaa waxaa yimid ana man qara'a qofkii aqriya aayata alkursiyi aayatulkursi qabla khuruujihi intuusan bixin min mansilihi gurigiisa uunan ka bixin lam yusibhu ma asiibayo shay-un shay shayga oo yakrahuhu uu nacayo xataa yarjica intuu kasoo noqdo wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaqra'a inuu akhriyo suurata liilaafi quraysh faqad qaala alimaamu sayid اljaliil waxa uu yihi abulxasan alqaswiiniyu alfaqiihu shaaficiyu saaxibu lkaraamaati aldaahirati karaamaadkii muuqdayna lahaa karaamaadka waxaa laga wadaa wax caadadii ka baxsan oo isaga loogu gargaarayo ayaa laga arkay waalaxwaali albaahirati wa saaxibu alaxwaali axwaalihii xaaladihii saaxibkeeda ahaa albaahirati iftiimayay muuqdeen waalmacaarifi almutadaahirati iyo macaariftii alle iyo diinta oo u lahaayo iskaalmaysanaysay wuxuu yidhi innahu isagu ammaanun weeyaan nabadgal min kulli suu xumi dhammaanteed liilaafi quraysh markuu baxayo qofkii akhriyay wuxuu yidhi ammaan iyo nabadgelyo xumaan oo dhan kaga nabad galo ayay u tahay marka waxyaabahan kolley axaadiid hadda marfuuc oo nebiga kasoo aroortay ma sheegin mama unan tilmaamin marka waxaana muuqata marka isaga marka inuu leeyahay waxaan maadaama ay asalkooda uu qur-aan uu yahay qofku marka haddii uu qur-aankaas akhristo wax unba u anfacayaan qaala abuu aahir qaala abuu aahiri bnu jaxshuuya aradtu safaran safar ayaan doonay wa kuntu khaa'ifan waxaan ahaa inaan ka cabsanayo minhu safarka mid ka cabsanayaan ahaa fadakhaltu ila alqaswiiniyi ayaan u galay as'aluhu ducaaa anoo duco weydiisanayo ii ducay dhahayo faqaala lii wuxuu igu yidhi ibtidaa'anba bilaabashada horeba ugu horeynta hore min qibali nafsihi nafsadiisa wuxuu iga yidhi man araada safaran safar qofkii doonayo fafazica argagaxo min caduwin cadow ka argagaxo xaggiisa oo waxshin ama duurjoog falyaqra' ha akhristay liilaafi quraysh fa innahaa amaanun weeyaan nabadgal min kulli soo-in xumi dhammaanteed fa qara'tuhaa waan akhriyay falam yacrid lii iima soo banbixin caaridun wax iisoo banbaxo xata laan ilaa i hadda yani hadda waayahayn axkaamta istixbaabka iyo wujuubka iyo ma ku sugnaanayaan sidaan oo kale waxaas akri baa layidhi waa akriyey wixii waa helay yani tajrubo ma ku sugnaanayso iyado yani diinku ku sugnaan maayo laakiin hadduu qofka hadda iska akhristo aayatulkursiga ama uu iska akhristay liilaafi quraysh isagoo hadda marka wax dembi ama uunan gelin maadaama wax iska fadaa iska tahayna xoogaa marka culummadu waa ku tasaahulaan meelahaas oo kale calaa kullin intii nebiga kasoo aroortay waa ku filan tahay qofka wayustaxabu waxaa la sunneeyaa idaa faraqa haddii uu dhammeeyo min hadihi lqiraa'ati qiraa'adan uu dhammeeyo an yadcuwa inuu duceysto biikhlaasin ikhlaas isagoo ku dheehan mukhlis isaga oo baraxtir wa riqatin iyo jilac isagoo ku sugan ku dheehan wa min axsani maa waxa ugu shaykan ugu wanaagsan oo yaquulu ou dhahayo allaahuma bika astaciinu wacalayka atawakalu weeyaan ilaahu adiga ayaan ku kaalmaysanayaa wa wacalayka adiga korkaaga unbaana atawakalu aan tala saaranayaa allaahuma yaa allaahu allow dallil layli oo jilci lii aniga ii jilci sucuubata amrii arinkayga adeegiisa wasahil fududee calaya korkayga ku fududay mashaqata safarii safarkayga mashaqadiisa warsuqnii ilaahu i arsuq min alkhayri khayrka xaggiisa akthara wax ka badnaanshiyo badan mima adlubu waxaan doonaya wax ka badan wasrif canii ilaahu iga leexi kula sharin shar dhammaanteed rabishrax ilaahu waasici sadrii laabteyda nawir ilaahu nuuri qalbii qalbigeyga wayasir ilaahu fududee nii aniga ii fududee amrii arrinkeyga allaahuma yaa allaahu allow inii aniga astaxfiduka waan kaa xifdi dalbayaa wa astawdicuka waana kaa ammaano dalbayaa nafsi allaahuma yaa allaahu allow inii astaxfiduka waan kaa ammaano dalbaya waan kaa xifdi dalbaya inaad ii dhowrtaan kaa dalbaya waastawdicuka waa kaa ammaano dalbayaayo adaan kugu ammaaneynayaa nafsii nafsadeyda wa diinii diinkayga wa ahlii ehelkayga wa aqaaribii qaraabadayda wa kulamaa iyo shay dhammaantiisoo ancamta calaya korkayga aad ku nicmaysay wa calayhim iyo iyaga korkooda aada ugu nicmaysay bihi maagaba oo min aakhiratin aakhira iyo wa dunyan dunye ah faxfadnaa ilaahuna dhowr ajmaciina dhammaanteen min kulli suu-in kasta naga dhowrya kariimu ducadana ku duceysta ducadu iya marka waa alla bari alla bariguna mar walba ilaahay waa la bari karaa wayaftatixu waa furfuranayaa ducaa'ahu ducadiisa wayakhtimuhu waana khatimayaa bitaxmiidi taxmiid ayuu ku furfuranayaa ku khatimayaa lilaahi tacaalaa alla ou ammaano wasalaati wasalaami calaa rasuuli rasuulillaahi sala allahu caleyh waali wasalama salaad iyo salaan nebiga korkiisa la yeelo lagu saliyo salaamo waidaa nahada haddii uu hinqado min juluusihi fadhigiisa uu ka kaco uu ka hinqado falyaqul ha yiraahdo maa rawaynaahu waxaanu warinay can anasin radia allahu canhu aanu ka warinay anna rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka lam yurid ma doonin safaran safar ilaa haddii uu doono qaala wuxuu dhahayay xiina markii yanhadu uu kacayo min juluusihi uu ka kacayo allaahuma ilayka tawajahtu ilaahu xaggaagan usoo jihaystay wabika ctasamtu adiga ayaan wactasamtu waan isdhowray waan ku dhegay bika adiga adaan kugu dhegay isku kaa dhowray allaahuma yaa allaahu allow ikfinii ilaahu ikaafi maa shay hammani imuruggeliyay iga kaafi iyo wamaa laa ahtamu lahu iyo waxaanan u murugoonaynin allaahuma yaa allaahu allow zawidnii taqwaa zawidnii isahaysii ataqwaa alla kacabsi igu sahaysay wakfir lii ilaahu ii dhaaf dembii dembigayi wawajihnii ilaahu ii jihee lilkhayri khayrka aynamaa meel kastoo tawajahtu aan u jihaysto ayb meel walbaan u jihaysto sidaasuu tilmaamay ayb xadiidkan marka ibnu xajar wuxuu yihi hada xadiiثu غariibu akhrajahu ibnu suniy wabnu cadiy fi tarjamati cumara bni musaawir fi ضcafaa qaala alxaafidu huwa ضaciifu cindahm ayb wacadda bnu cadiyin hada اlxadiiثa min afraadihi ayb xadiikan marka dacfigaas buu baabu adkaarihi idaa kharaj baabu bayaani adkaarihi adkaartiisii caddaynteediibuu u baab yahay idaa kharaja marka uu baxo qad taqadama fii awali lkitaabi kitaabka kitaabka awalkiisa waxaa kusoo hormaray maa yaquuluhu waxa uu dhahaya alkhaariju min beytihi gurigiisa midka ka baxaya wahuwa kaasuna mustaxabun weeyaan mid la sunneeyo isaga lilmusaafiri loo sunneeyo leanna gurigiisa waa ka baxayaya ducaa lkhuruuji min almanzil waa akhrinayaa wayustaxabu lahu waxaa loo sunneeyaa aliktaaru badin minhu u badsado ayb u badiyo adkaartii wayustaxabu waxaa loo sunneeyaa an yuwadica ahlahu ehelkiisa inuu sagootiyo wa aqaaribahu qaraabadiisa wa asxaabahu asxaabtiisa iyo jiiraanahu dariskiisa wayasalahum alahum an yasalahum inuu su-aalo aducaaa duco lahu isaga ay usoo duceeyeen wayadcuuhuwa isaguna waa duceynayaa lahum iyagu u duceynayaa rawaynaa fi musnad اlimaami axmed bni xambal wagayrihi can ibni cumara radia allahu canhuma can rasuuli اllahi sala allahu alayh ali wasalam anahu qaal in allaha tacaala alla ida stuudica shay-an shay haddii lagu ammaaneeyo xafida ilaahi waa ilaalinaya alla haddii wax lagu ammaaneysto allah subxaanahu watacaala wuu xifdinaya ayb xadiidkan marka sidaasuu tilmaamay xaafidku marka uu xadiidkan soo bixiyey wuxuu yidhi eh, bacda ikhraaji اlxadiidi waxa uu yihi bijumlatihi can ibni cumar wahuwa can ilmuطcim bni اlmiqdaam waa ninkii can mujaahidin isagoo ka weyna qaala ataytu bna cumara ana warajulu maci aradna alkhuruuja ilى اlgazwi fashayacnaa falama araada fashayacnaa falama araada an yufaariqanaa qaala inahu laysa lii maa ucطiikumaa walakinii samictu rasuula اlahi sal l slm yaquul ida stuudica allahu shayئa xafidahu sidaasuu marka sheegay xadiidkan marka wuxuu yihi xadiidun saxiixun akhrajahu الnasaa-iyu wabnu xibaan fi اnowci اthani min alqismi اlأwali min saxiixihi ayb waa xadiid saxiixa marka waraweynaahu fi kitaabi bni suniyi wagayrihi can abi hurayrata radia allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man araada qofkii doono an yusaafira inuu safro falyaqul ha yiraahdo liman yukhallifu qofka uu ayb qofka uu ka tegaayo ha yiraahdo astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuh yani qofkii safar doonayo oo qofka baxaayo ayaa ducadan akrinaya qofka uu ka tegaayo ayuu ku akrinaa korkiisa oo wuxuu dhahayaa astawdicukum allah allaan idinku ammaaneeyey alladii allah oo laa tadiicu aynan dayacmaynin wadaa'icahu ammaanadiisa sidaasuu dhahayaa ayb xadiidkanna marka sanadkiisa xaafidku waa soo bixiyey bisanadihi ilaa muusa bni wardaan qaala aradtu alkhuruuja ila safar faataytu abaa hurayrata faqultu ilaa aakhirihi marka xadiidkiibuu sheegay marka markuu taqriijiyeyna wuxuu yihi xaafidku hada xadiidun xasan akhrajahu anasaa'iy wabnu sunni kilaahumaa fi lyowm waleyla xadiidkanna marka waa xasan waraweynaa can abi hureyra wuxuuna tilmaamayaa xadiidkan qofka musaafirka waxa uu ku dhahaayo qofka qofka uu ka tegaayo astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuh warawaynaa can abi hurayrata radi allaahu canhu can rasuuli illaahi sala allahu calayhi waalihi wasalama qaal idaa araada axadukum midkiin haddii uu rabo safaran safar uu raboodo faliyuwadic ikhwaanahu walaalihiis ha sagootiye fa ina allaha tacaala alleh jaacilun mid yeelaya waay fii ducaa'ihim iyaga ducadooda khayran khayr mid ka yeelaya ducadooda dhexdeeda ayuu khayr ka yeelayaa ilaahay marka ha duceeyaan walaalihii ha u duceeyo wasunnatu an yaquula lahu man yuwadicuhu wasunnatu sunnadana waxaa weeyaan an yaquula inuu yiraahdo man yuwadicuhu qofka sagootinayo lahu isaga inuu ku dhaho laba qof waay moogta nina ninka baxaaya waay ninka baxaaya isaga astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuhu ayuu ku dhahayaa dadka uu ka tegayo dadku maxay ku dhahaayaan ninka safraaya maa rawaynaahu fii sunani abi daawuuda can qasacata qaala qaala libnu cumara radia allaahu canhumaa baa wuxuu igu yidhi tacaala kaalay uwadicka ku sagootiyey kamaa wadacanii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam sida uu nabiga ii sagootiyey oo muxuu yidhi astawdicu llaaha allaan u ammaaneynayaa diinaka diinkaaga oo amaanataka ammaanadaada wa khawaatiima camalika iyo camalkaaga khawaatiimtiisa kuwa ugu danbeeya dayib halkanna waa maxay ninka safarka aadaya maahni ninka kale oo ninkan sagootinayo ducadiisa isagoo atanaa astawdicu llaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima camalika marka labada kala garo midna waxaa iskale ninka musaafirka ah dadku ugu duceeya midna waxaa iskale tan dambe waxaa iskale dadka laga tegaayo qaala alimaamu alkhaaabiyu waxa uu yihi alamaanatu amaanada hunaa meeshaan ahluhu weeyaan ehelkiisa iyo waman yukhalifuhu iyo dadka uu ka tegaayo wa maaluhu iyo maalkiisa alladii cinda amiinihi iyo maalkiisa oo cinda amiinihi kan uu aaminay agtiisa u yaallo qaala waxa uu yidhi wadakara diina hunaa diinka ayuu meeshan ku sheegay lianna safara safarku madinatu lmashaqati mashaqo ayuu halis u yahay fa rubamaa waxaa la arkaa kaana inuu ahaado huwa safarku sababan sabab inuu ahaado liihmaali bacdi umuuri ddiin diinka umuurihiisa qaar ka kamida in laga tago hadalkan marka hadalkan marka khadaabi tafsiir weyn waay amaanada meeshaan astawdicuka astawdicu llaha diinaka wa amaanataka amaanada marka alla uu ku ammaaneynayo waxay tahay qofka ehelkiisa uu ka tegayo iyo dadka uu dhaafayo dhan iyo maalkiisa kulli ehelkii maalkii ilaahu adaan kugu ammaaneeyo diinka marka maxaa loo sheegayna diinka waxaa loo sheegay safarku mashaqaa ku jirta mashaqadaa markay timaadaan waxaa laga yaabaa qofka inuu umuur diintiisa kamida ah u ka tago dhibaato waa taasna markaas qultu qasacatu bifatxi lqaafi waa qaafka oo la kordhigo bifatxi zaayi zaayida oo la kordhigo iskaaniha iyo in la reebo qazca la yiraahdo waayahay ayb ayb warawaynaahu fi kitaabi الtirmidiyi ayضa can naaficin can ibni cumara radia allahu canhuma qaal kana nabiyu sala اllahu alayh ali wasalama nabigu wuxuu ahaa idaa wadaca rajulan qof hadduu sagootinayo akhada biyadihi gacantiisuu qabanayay falaa yadacuhaa ma ka tegaynin oo ma daynaynin xataa yakuuna arajulu qofku ilaa uu ka ahaado huwa isagu alladii midka yadacu ka tegayo yadda nabiyi sala allahu alayh ali wasalam oo nabiga markuu qof safraayo gacantuu ka qaban jiro gacantuu gelin jiro rasuulka gacantiisa ma soo ceshanaynin oo ma ka tegaynin qofka ilaa uu qofka gacantiisa ceshto waa dabeecad wanaagiisa wayaquulu wuxuu dhahaya astawdicu allaha diinaka waamaanataka amaanataka wa aakhira camalika sidaa ayuu dhahayay kitaabu dacwaad ayuu tirmidi kusoo saaray warawaynaahu ayda fi kitaabi tirmidiyi can saalimin ana bna cumara radia allahu canhuma kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray lirajuli ninka ama qofka idaa araada safaran safar haddii uu doonayo udnu minii iisoo dhowow uwadicka kusagootiye kamaa kaana rasuulullahi sala allahu caleyh ali wasalam sida rasuulka uu yuwadicunaa noo sagootin jiray fayaquulu wuxuu dhahaya astawdicu llaha diinaka wa amaanataka wa khawaatiima camalika qaala tirmidiyu hada xadiidun xasanun saxiix warawaynaa fii sunani abi daawuuda wagayrihi bilisnaadi asaxiixi can cabdillaahi bni yaziid alkhatmiy alsaxaabiyi radia allaahu canhu qaal kaana anabiyu sala allahu calayh ali wasalama nabigu wuxuu ahaa idaa araada haddii uu doono an yuwadica aljeysha ciidanka inuu sagootiyo qaala wuxuu dhahayay astawdicu allaha diinakum wa amaanatakum wa khawaatiima acmaalikum warawaynaa fii kitaabi tirmidiyi can anasin radia allaahu canhu qaal jaa-a rajulun ila nabiyi sala allahu calayhi waali wasalam ninbaa nabiga u yimid faqaala waxa uu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow innii uriidu safaran safar baan rabaa fasawidnii sahay isii qaala waxa uu yidhi zawadaka allaahu taqwaa ilaahay ha kuu sahay siiyo alla ka cabsi qaala zidnii ii kordhi qaala wuxuu yidhi nabiga waqafara dembaka dembigaaga allah dhaafo qaala zidnii ii kordhi buu yidhi qaala wayasara allaha kuu fududeeyo laka adiga alkhayra khayrka ilaahay ha kuu fududeeyo xayumaa kunta meel walbood ahaato qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayb ayb xadiidkanna marka wuxuu tusayaa isagana sidaan in la yidhaahdo zawadaka allahu taqwaa wagafara danbaka wayasara laka alkhayra xaydumaa kunta marka ducooyinkan in la xifdiyo waa qofka markuu safraayo uu akhriyo qofka kalena uu ku akhriyo ducooyinka isku duceynayaan ayb intaanoo dhan qofka haraaya iska leh qofka safraayana hal ducow lahaayo uu soo sheegay oo uu u duceynayo qofka uu ka tegayo astawdicukum allah aladii laa tadiicu wadaa'icuh ama astawdicuka allah aladii laa tadiicu wadaaicu baabu istixbaabi talabihi alwasiyata min ahli اlkhayr ninka musaafirka waxaa la rabaa dadka ahlu khayrka inuu dardaaran ka dalbado inaynan is arkin baa laga yaabaa baabu istixbaabi talabihi qofka dalbashadiisa sunanimadeeda caddaynteediibuu u baab yahay alwasiyata dardaaran ou dalbado min ahli lkhayri ou ka dalbado musaafirka rawaynaa fi kitaabi tirmidiyi wbni maajah can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula qaal ninbaa wuxuu yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow inii uriidu waxaan rabaa an usaafira inaan safro fa awsinii iyo dardaaran qaala waxa uu yidhi nabiga calayka bitaqwa allaahi allah subxaanahu watacaala cabsidiisa ogow oo yacni laasim oo ku dheg watakbiiri iyo inaad allahu akbarsato calaa kulli sharafin taag kasta markaa fuulayso dalcad kastaa dusheeda marka aad fuulaysid inaa allahu akbarsato falamaa walla rajulu ninkii markuu jeestay qaala waxa uu yidhi allaahuma yaa allahu allow adwi lahu lbucda ilaahu fogaanta ududuub masaafada dheerarkeeda ilaahu usoo duub ama dhulka kale fogaanshihiisa wahawin calayhi safara safarkan ilaahu korkiisa ku fududeeyo u sahl qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayb tirmidi sidaas buu yiri xadiidkan ibnu khuseyme ibnu xibaan iyana waa soo saareen sida xaafidku uu yiri imaam axmedna xadiidkan waa wariyey can wakiic bimacnaahu wamadaaru lxadiidi cindahum calaa usaamata bni zayd alleythi wahuwa aladii rawaahu can abi saciid almaqburi can abi hurayrata wa usaamah madaniyun saduuqun takalamuu fii xifdihi qaala axmedu in tadabartahu carafta fiihi nukra hadaad fiirfiirisa nakaaraad ka dareemay waqaala abuu xaatim yuktabu xadiiduhu walaa yuxtaju bihi ictibaari ogolaa waqaala alxaakim akhraja maa akhraja lahu muslimu fi listishaad wahuwa maqruun lafdiga xadiidkana marka tirmidi baa iskale baabu istixbaabi wasiyati lmuqiimi almusaafira biاdducaa'i lahu fi mawaaطini اlkhayr walow kana almuqiimu afdala min almusaafir baabu istixbaabi wasiyati lmuqiimi qofka muqiimka ee negida ee joogo dardaarankiisa sunanimadiisa almusaafira u kula dardaarmo qofka safraayo biducaai lahu inuu usoo duceeyo ninbaa safraay markaasaad leeda hebelo iisoo duceey fii mawaatini alkhayr meelaha khayrkaa marku joogo walow kaana almuqiimu midka muqiimkee joogaaya haba ahaado afdala midka fadli badan min almusaafiri kan musaafirka ah rawaynaa fii sunani abi daawuuda watirmidiy wagayrihimaa can cumara bni اlkhadaab radia allaahu canhu qaal ista-dantu nabiya sala allahu calayh ali wasalam nebiga ayaan ka fasax qaatay buu yidhi cumar fi lcumrati cumro fa adina waa idmay waa ii idmay wa qaala waxa uuna yidhi laa tansanaa hana iloobin yaa ukhay walaalyarowgeygiyow walaalkayow min ducaaika ducadaada hanaga iloobin faqaala kalimatan kelmad buu yidhi marka cumar wuxuu yidhi qaala nebigu wuxuu yidhi kalimatan kelmad maa yasurunii ifarax gelin mayso anna lii inuu ii sugnaado bihaa ay bibadelihaa iyada badelkeeda o dhan dhanna ii sugnaato badelkeeda adduunya inay ii xasisho ii sugnaato ma i farax gelinaysu wa fii riwaayatin qaala riwaaya waxau yihi ashriknaa nawadaaji yaa uqay fii ducaaika ducadaada qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiix xadiidkan buu marka keenay xaafidku xadiidkan waa soo bixiyey ayb ayb marka riwaayadan khilaaf iyo wax ku jiro fara badanna waa sheegay ayb marka wuxuu sheegay khilaaf fara badan oo ku dhex jiro sheegay futuuxaat rabaaniyahana alfutuuxaatu rabaaniyana uu ku sheegayo ibnu calaan xadiidkan marka dacfi waxbaa lagu sheegaa ayb ibnu teymiya laftirkiisa hadal buu ka leeyahay kitaabkiisa waxaan u malaynaa qaacidatun jaliila fi اtawasuli wاlwasiila baabu maa yaquuluhu idaa rakiba daabatahu baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu baabyahay yaquuluhu uu dhahayo idaa rakiba haddii uu fuulo daabatahu daabadiisa qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi wajacala lakum alla wuxuu idin yeelay min alfulki doomaha xaggooday walancaami xoolaha maa tarkabuuna waxaad fuulaysaan litastawuu calaa duhuurihi sidaa alla marka waxau u yeelay litastawuu <clears throat> inaad ka kor noqotaan calaa duhuurihi dhabarkooda korkiisa uma markaa dabadeed tadkuruu aada xustaan inaad xustaan nicmata rabbikum rabbigii nicmadiisa ida stawaytum goortaad ka kor noqotaan caleyhi daabadda korkeeda wa taquulu aad tiraahdaan subxaana aladii ilaahay baa nasahan amaa nasahaynaa sakhara lanaa annaga noo sakhira haadaa kan wamaa kunnaa ma anaan ahayn lahu isaga muqriniina kuwii karo oo awoodo wa innaa ilaa rabbina la munqalibuun warawaynaa fii kutubi abi daawuuda watirmidiyi waannasaa'iyi bilasaniidi asaxiixati can caliy bni rabiicata qaala shahidtu calaya shahidtu caliya bna abi aalib ayaan markhaati uga ahay radia allaahu canhu korkiisaan ku markhaati furayaa utiya bidaabatihi baa loo keenay liyarkabahaa si uu u fuulo falamaa wadaca markuu saaray rijlahu lugtiisa fi rikaabi kooraha markuu saaray qaala waxa uu yidhi bismi illaah ama meesha yacni rikaabka meesha qofka daabadda gurada uga dhacayo fuulaayo suunka uu marka lugta saarto suulgeliska qaala waxauu yidhi bismi illaah falama istawaa markuu ka kor noqday calaa dahrihaa daabada korkeeda qaala wuxuu yihi alxamdu lilaahi aladii sakhara lana hada wamaa kunaa lahu muqriniin wa inaa ilaa rabbina lamunqalibuun uma qaala wuxuu yihi alxamdu lilah halaaa maraat uma qaala allahu akbar halaaa maraat saddex jeer uma qaala subxaanaka inii dalamtu nafsii faqfir lii inahu laa yakfir dunuuba ila anta ayuu yihi uma daxika waa qoslay faqiila lahu ya amiira almu'miniin min ayi shayin maxaabaad daxigta aada ku qosashay qaala waxau yihi ra-aytu nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigaan arkay facala inuu sameeyey kamaa facaltu sidaan sameeyey oo kale uma daxika uu qoslay marka nebiga faqultu yaa rasuula allah min ayi shayin daxikta maxaa ku qosashay qaala waxau yihi ina rabbaka rabbigaa subxaanahu watacaala yacjabu wuxuu la yaabayaa min cabdihi addoonkiisa cajabka marka alle tilmaanu u yahay qur-aankuna waa sheegay sunnadana waatan waa tilmaamaysaa sunnada xadiid badan baa kasoo arooray laqad cajiba allaahu min saniicikumaa lidayfikumaa alleylata iyo aayadda qur-aankana bal cajibtu wayaskharuun qiraaada bal cajibtu qiraaa mutawaatira intaa marka cajabka allana cajabka makhluuqa lamid maaha oo ilaahay leysa ka milihi shayn wahuwa samiicu lbasiir idaa qaala ikfir lii dunuubii markuu yihaa yaclamu wuxuu ogyahay anahu laa yakfiru dunuuba dunuubta inuunan dhaafaynin hayrii heyrkay taas buu alla marka la yaabayaa hada lafdu riwaayati abi daawuud qaala tirmidiyu xadiidun xasan wa bacdi nusakh xasan saxiix ayaa nusakha gabal ku yaalo xadiidkan xaafid waxa uu yiri bilasaniidi saxiixati uu leeyahay xaquhu an yaquula can abi isxaaq asabiici can cali bni bilasaniidi asaxiixati can caliy bni rabiica xaqiisu wuxuu ahaa buu yidhi inuu yihi can abi isxaaq asabiici can caliy bni rabiica liana madaarahu cindahum calaa abi isxaaq can caliy bni rabiicata wain kaana gayruhum akhrajahu can gayri abi isxaaq ayb xaakimna xadiidka wuxuu yihi saxiixun calaa shardi muslim waqaala tirmidi xadiidun xasanun saxiix ayb waraweynaa fi saxiixi muslimi fi kitaabi lmanaasik can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama kaana wuxuu ahaa idastawaa stawaa calaa baciirihi hashiisa ama ratiga korkiisa hadduu ka kor noqdo ka saro maro kor uga dhaco khaarijan ila safari safarna oo u baxayo mid safar u baxayo uu yahay kabara halaatan saddex jeerbu allahu akbar allahu akbar allahu akbar dhahay uma qaala waxa uu yihi subxaana aladii sakhara lanaa hada wamaa kunaa lahu muqriniin wainaa ilaa rabbina lamunqalibuun allahuma inaa nasaluka ilaahu waxaan ku su-aalanaynaa fii safarina haadaa safarkeenan kana dhexdiisa albira khayrka iyo wataqwaa alla ka cabsiga wa min alcamali camalkana maa ayaan ku weydiisanayna tardaa aada ka raalli noqonaysid allaahuma yaa allaahu allow hawin calaynaa ilaahu noo korkeenna ku fududee safaranaa haadaa safarkeenan kana waطwicannaa ilaahu noo soo duub bucdahu safarka fogaanshiyihiisa allaahuma ya allahu allow anta saaxibu baa tahay fi safari anta adigu asaaxibu baa tahay ayb kanna wehlinayo fi safari safarka waalkhaliifatu ayaa tahay kanaan uga tegayna fil ahli ehelka allaahuma yaa allahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min wachaa'i safari safarka allaahuma ya allaahu allow inii acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min wacthaai safari safarka dhibkiisa waka-aabati lmandari aragtida xumaanteeda aragti xumo wasuu-i lmunqalabi yacnii noqosho xun fi lmaali maalkii dhexdiisii iyo walahli ehelka waidaa rajaca qaalahunna waa dhahaye wasaada fiihinna wuxuu ku daraya aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna lirabbina xaamiduun hada lafdu riwaayati muslim kuwa towbad noqonayaan nahay towbad keenayo alla caabudayo rabbigan ammaanayo zaada abu daawuud fii riwaayatihi wa kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam wajuyuushuhu idaa calow hadday ka kor noqdaan athanaayaa fangoraha yacnii buuraha korkooda buurta meeshay ka fiiqan tahay kabbaruu waa kibaaranayeen waidaa habaduu markay hoobanayaan nasabaxuu waa tasbiixsanayeen marka meel kore marka la koraya allahu akbar meel hoose marka loo degaandegaa dalcad laga hoobanayana subxaan allah warawaynaa macnaahu min riwaayati jamaacatin jamaaco min asaxaabati saxaabada aydan noqode marfuucan isagoo aan baanu warino waraweynaa fii saxiixi muslimi can cabdillaahi bni sarjis radia allahu canhu qaal kana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama yatacawadu min wachaa'i safari wa ka'aabati lmandari ayb ayuu ka magangelaya alle waalxawri bacda alkown ayb isagaa marka fasiri doona taasna ayb alxawri bacda alkowrna waa la dabdiyey isagaa ku sharxi doona wa dacwati almadluumi iyo midka la dulmiyey habaarkiisa wa suu-i lmandari aragti xun fi lahli walmaali laga arko warawaynaahu fi kutubi tirmidiyi wanasaa-iyi wbni maajah bilasaniidi saxiixati can cabdillahi bni sarjis radia allahu canhu qaal kaana anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa idaa saafara yaquulu wuxuu dhahay allahuma anta saaxibu fi safari wاlkhaliifatu fi lahli allahuma inii acuudu bika min wachaaءi safari wakaabati lmunqalabi wa min alxawri bacda alkown wmin dacwati اlmadluum wmin suuءi اlmandari fi اlahli wاlmaal qala tirmidiyu xadiidu xasanu saxiix qaala waxauu yihi alimaamu nawowi ama tirmidi qaala yani tirmidi waxauu yihi wayurwaa waxaa la warinaya alxawru bacda alkowr ayضa yacni yurwaa alkownuna waa la warinaya binuun wاlkowru bira qaala tirmidiyu wakilaahumaa lahu wajhun buu leeyahay qaala yuqaalu waxaa la yidhaahdaa huwa arujuucu waa noqosho min aliimaani laga noqdo ila alkufri loo noqdo ow min adaacati daaco laga noqdo ila almacsiyati loo noqdo inamaa yacni rujuuca noqosho min shayin laga laabto ilaa shayin loo laabto min ashari ah buu ujeeda allahuma inaa nacuud min alxawri bacda alkown ama bacda alkowr waxaa laga wadaa noqosho shay wax wanaagsan laga noqdo wax loo noqdo macnihiisaas hada kalaamu tirmidiy wakada qaala gayruhu min alculamaa macnaahu biraai wanuuni jamiican arujuucu noqot waay min kulli listiqaamati istiqaamadoo dhan laga noqdo aw ziyaadati ila naqsi ama ziyaado in laga noqdo adoo ziyaado ku jira inaad ka noqoto naqsi a u laabato qaaluu waxay yidhaahdeen wa riwaayatu raa'i maaquudatun waxaa laga qaatay min takwiiri lcimaamati cimaamada duuduubideeda wahuwa lafuhaa weeyaan duuduubisteeda iyo wa jamcuhaa ururinteeda wa riwaayatu nuuni nuunta riwaayadeeda kown ma'khuudatun mid la qaatay waa min alkowni masdaru kaana yakuunu kownan ahaanshiyo idaa wujida haddii la helo wastaqara shay oo sugnaado qultu wa riwaayatu nuuni ayaa akharu badan wahiy alatii waana mida fii akhari usuuli saxiixi muslim ku bal hiya almashhuuratu fiiha ayb marka markuu leeyahay walxawri ayaan kaa magangelaynaa noqod bacda alkowni ahaanshiye ka bacdi yacni xaalad wanaagsan oon ku jirnay inaan ka laabano oon ahayn wlwacthaau bifatxi lwaawi waawda oo la fatxiyo wa iskaani lcayni caynkoo la reebo wabithaa lmuhalathati wabilmaddi hiya shiddatu waa dhibka walka'aabatuna aabatuna bifatxi lkaafi wa huwa tagayuru nafsi nafta oo doorsoonto waa min xusnin murug darteed la doorsoonto wa naxwihi iyo wixii lamida walmunqalabuna almarjicu weeya noqo arujuuc noqoshada wabilah towfiiq sal sl ala nabina